geed diirkii mooye hadduusan wax kala helin fal yamdaqhu ha calaliyo ama ha ruugo rawaax wariya alhamsatu shantii baa warisay ila nasaa'iya nasaa'i mooye xadiidka waxaa saxiixinaya alimaam alxaakim dahabi sheekh albani calaa sharti lbukhaari bay ku saxiixinayaan waxaa kaloo iyaguna saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan ibnu sakan addiyaaf almukhtaara alimaamu tirmidi iyo hayrkiina way taxsiininayaan culimmadaa badan xadiidka way sugayaan culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin waa daciif imaamu malik caleyh raxmatullah wuxuu yidhi xadiidkani waa been haadaa kadib buu yidhi culimmada qaarkood waxay leeyihiin xadiiu samma waa xadiid mudarib ah cillooyinkaas ay a'immada sheegeen waa laga xoog badan yahay oo waxaa xoog badan xadiidku inuu sugan a'immadaa saxiixisay ayaa eh, xoog badan yahay xukumkoodu xadiisku marka waa sugan yahay fain lam yajid axadukum ilaa cuuda cinabin waxaa laga wadaa waxaa la sii adkaynayaa eh, nahyiga ayaa la sii adkaynaya marka waxaa la leeyahay hadday dhacdo xataa maalinkaas sabtida inaad wax kalaba weydo intaad soomi lahayd wuxuun ku afur waxa kale haddaad weydo xataa cinabka qorigiisa qori cinaba xataa calali ama geed mxuu eh, ahaay muxuu ahaay eh, geedka diirkiisa maydhaxda ama diirkao kale calali si aad ugu afurto wax kale haddaad weydo xataa saas way macnaha laga wada ayib xadiidkaasi a'immada xadiiska iyo fuqahadu culimmada xadiiska sharaxday iyo weliba mukharijiinta xadiiska soo saaray wariyey fuqahadooda iyo fuqahada kaleeto ee mxuu ahaayey walow yayna takhasus fiqi lahaan xadiis bayaysan lahaanin inta aan arkay waxay qabaan nahyigani wuxuu khaas ku yahay markii sabtida keligeed la soomo laakiin haddii maalin laga hormariyo oo jumcada lala soomo ama maalin laga dambaysiiyo oo iyada iyo axadda la ysla soomo nahyigu waa meesha kuma jiro markaasi waa bannaan tahay bay leeyihi sidaas xadiidka waxaa u tawjiihinaya intaan arkay inta culimmae ka hadashayba saasay u tawjiihinaya oo ay ka mid yihiin maalan ahlu alimaam abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo kayrkood ibnu khusayma ibnu xibbaan alimaam albaqawi bayhaqi muxadisiinta xadiiska sharaxday macnaha xadiiska laga wado nahyigu wuxuu khaas ku yahay ifraadkay leeyihi oo sidii jumcado kale wa waxay u deliishanayaan xadiidkan soo marnay ee jumcada mu aha soomayn yani ilaa yowman qablahu aw yowman bacdahu jumcada ha soomina inaad maalinka ka horraysa la soomtaan ama maalinka ka dambaysa la soomtaan mooye maalinka ka dambaysa marka waa sabti haddii marka jumco aad soontay inaad sabti soomi karayso xadiiskaa ku tusaya xadiistaa saxiixa baa ku tusaysa xadiistaa iyo kan si loo jamciyo oo laysu waafajiyo marka yo waxay leeyihiin si aan kanna looga tegin kuwa axaadiistaana looga tegin macno ay isugu imaan karo lagu jamcin karo waa in la raadiyo waana sida muxadisiinta iyo usuuliyiinta iyo ay qabaanoo intuu jamac suuroobi karo naskhina lama aado tarjiixna lama aado jamcii baa suuroobi karayl marka see lagu jamcinayaa nahyiga in lagu khaas yeelo ifraadka keliyeelid markaad sabtida keliya soomayso markaasuu nahyigu khaas ku yahay oon la ogolayn haddiise laakiin maalin aad ka hormariso ama maalin ka dambaysiiso axaadiista kaleetaa faa'iidaynaysa inay bannaan tahay oo sidaasuu macnuhu isugu imaanaya axaadiistiina sidaasaan ugu wada camalfalayna ra'yigaasi waa intaan arkay culimmadu say wax u tawjiihinayaan waxaa sii xoojinaya xadiid sixadiisa lagu muransan yahay oo xadiidu umusalama waxa la weydiiyey maalmihii nabigu sal lay wasalam uu ahaa kuwa uu ugu soom badan yahay markaasaa waxay tidhi yowma asabti walaxad maalinta sabtidii axadda buu nebigu ugu soom badnaa waxayna tidhi nebigu wuxu uhi sal lay slam innahumaa yowma ciidin lilmushrikiin waa laba maalmoodoo gaalada ciid ah oo de axaddana kiristanka ciid u tahay sabtiduna yahuudda ciid u tahay fa ana uriidu an ukhaalifahum waxaan rabaa inaan khilaafo beddelka iyaga ay ciidayaan aniga inaan soomo saas daraaddeed buu barisoonkooda u badin jiray xadiidka axmed iyo tabaraani xaakim yaa soo saaray wuxuu saxiixinaya alimaamu xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma saxiixinaya culimmada qaarkoodna way taxsiininayaan qaar dacfay ku sheega daciifinayana waa jiraan sheekh albaani cali xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista ra'yigiisu uu e, dhowr goor isbedelay markiisii hore wuu taxsiiniya xadiidka umu salama ee sheegaya inuu nebigu soonkiisa u badnaaba sabtida iyo markii u horraysu waa daciifi waxaan jeeda wuu taxsiiniyey haddana waa ka noqdo wuu daciifi haddana wuu ka noqdo wuu taxsiiniyey ra'yiga sheekh albaaniye ugu dambeeya xadiidka umusalama wuxuu ahaa inuu xasan yahay sidaasay taqriirinayaan raggii ardadiisa ahaa kutubtiisa meeluhu kaga hadleen marka laysu keenkeenana natiijada ka soo baxaysa ra'yiga ugu dambeeya sheekh albaani xadiidku inuu xasan yahay w masaladaasi marka tawjiiheeda saxda ah waa sidaa a'immadu mareenoo nahyiga waxaan la oggolayn sabtida haddaad sunno soomayso inaad sabtida keliya soonto laakiin haddaad jumcada la soonto dhib male haddaad axadda la soonto dhib male ra'yigaa wax khilaafsan waxaan arkay intaan arkay waxa ugu horreeyey ee si cad u khilaafay waa sheekh albani oo isagu maray in aan sunno oo dhanba la soomi karin ama maalin ka hormari ama ka dambaysi maba soomi kartid wuxuu deliishaday xadiiska matnigiisa ama lafdigiisa dilaalada ayuu muxuu ahaayey aaday ra'yigaasi cid sheekh albaani ugu horraysay in aan la soomi karin sabtida mutlaqan oo si cad sheekh albaani ugu horraysay anugu ma hayo hal qowl baa jiro imaamu taxaawi uu soo guuriyo fii kitaabi sharxi macaani alaahaar oo uu leeyahay wakarihahu bacdu lculamaa aw bacduhum mutlaqan sabtida soomideeda culimmada qaar baa karaahaystay mutlaqan waa hadal marka muxtamila oon sariix ahayn waa hadal muxtamil oon sariix ahayn laakiin si sariixa oo cad ruux yidhaahda sunno oo dhan ama maalin ka hormari ama ka dambaysay lama soomi karo sabtida sheekh albaani wax uga horreeya aniga ma mas'alada xadiiskeeda umu salama siduu ra'yigiisu isu baraanbaray ayuu mas'alada fiqhiyanna ra'yi keliya kuma sugnaanin sunan abi daawuudka asalka ah markuu marayay oo kale maalan mas'alada wuxuu maray ra'yiga ay jumhuurtan hadda soo gurinay mareenoo wuxuu yidhi haddii maalin laga hormariyo ama maalin laga dambaysiiyo waa sax buu yidhi baxi dambeoo aad u dheer buu leeyahay oo ra'yigan ah lamaba soomi karo uu ku tegay baxiga markaa si fiican u miisaanto sheekh albani inuu axaadiista jamcinayuu ka hadlaya laakiin xaqiiqadu waa tarjiix qawaaciduu isticmaalayana waa qawaacidu tarjiix wuxuuna ka dhigayaa inuu axaadiista jamcinayo saasay yuu maraya xaqiiqatu lamrina waa tarjiix tarjiixna lama aado sidiisaba ilaa jamac in la waayo mooye xadiiska yowman bacdahu oo jumcadana wuxuu ku xambaaray xamli aad iyo aad cidhiidhi oo dayiqu ku xambaaray wabitaali warku wuxuu ku soo urursanayaa ra'yiga sheekh albaani wax uga horeeyo oo sariixa ma arkin asaga laftiisiina mas'alada marna wuxuu waafaqay culimmadaas marna ra'yi khaasuu yeeshay ra'yigiisa khaaskaana waa daciif oo wuu tabar daran yahay sida raajixana waxa weeyaan in la soomi karo nahyiguna uu ifraadka khaas ku yahay ninkii sheekh albaani taqliidinaya ama ila qumanaataba de waka waxaan masaladaa waxoogaa tafsiilkaa ugu yaragalay rag baa jira dhallinyarada ka oo xataa aan ku ekaanaynin or masaladu waa khilaafiye binaa'an calaa ra'yi alalbaani ama sheekh albaani ra'yigiisa iyo qaabku wax u tawjiihiyey ay ku qaateen darteed ba waxay gaadheen xataa inay yidhaahdaan muslimiinta soomay sabtida afura inaad soomanaataanna waa xaaraam xataa masaaishii khilaafiga ahaan jiray iyo war haddaad sidan eh, idinla xoog badnaatay iyo haddaad weydiiseen oo sidan idinla qumanaatay iyo waad wadan kartaan xataa maya waa xaaraan qaci ah, afura warnimayo sidaas maya masaaisha noocan o kale xataa la marin jiray mariya oo masalada xataa khilaafiyaba ka dhiga annaga waxaan leenahay sheekh almaani wax ugu horreeyey ma hayno culimmadii xadiidka iyo waxay mareen ra'yigaa kale xataa haddaad jamaahiirta iyo fahamkooda iyo fiqhigooda iyo fuqaha iyo muxadisiinba leh aydaan ictibaarinin xataa masalada masle khilaafiyaha ka soo qaada masaaisha noocan oo kale khilaafigaana dadka laguma qasbo lagumana ijbaariyo lagumana xambaaro inay macaasi iyo dunuub ku jiraan hadday ra'yigaaga khilaafaan oo ay culmo ka qaataan ama cid wax baadhi karto intay wax baadheen markaa ku qancay noqday masaladan marka waxoogaa quluwi fara badan baa lagu sameeyey sida sawaabkana waxa wey haddii huluwi la samaynayo dhanka kale in la maraya oo culimmadu ay mareen marka murtidiisu waxa weeye ra'yiga sheekh albaani min xayu sinaaca wa min xayu yani waxa wey fiqhi labadaba aciif waay labadaba daciif waay waxaan ka wadaa ra'yigiisa khilaafsan madhabkaan sheegnay laakiin ra'yigiisa waafaqsan baa sax ilan laba ra'yi buu leeman sooma laba ra'yi buu leeyahay kale ayb an ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sal lay waslam rasuulku qallamaa kaana waxaa yar inta uu ahaa yuftiru mid afura yowma aljumucati maalinta jumcada waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye ayib jumlada iyada tirmidi baa soo saaray ibn maaja sanadkeeduna waa xasan alimaam tirmidi wuxuu leeyahay xadiiun xasanu hariib ayib wuxuu sheekhu yidhi ilaan hore waxaan u soo marnay maalinta jumcada in maalin laga hormariyo ama maalin laga dambaysiiye mooy somaynaan soo marin kanna muxuu leeyahay qallamaa kaana yuftiru yowma alaxad yowma aljumca waxaa yaraan jirtayba inuu jumcada afuro seeldhahayna marka wuxuu sheekhu yidhi marka wayuxmalu haada kan waxaa lagu xambaarayaa calaa annahu nebigu kaana inuu ahaa yasuumuhu jumcada mid sooma maca hayrihi ah, maalin kaluu la soomi jiray saan isu waafajina yadana hadduu way xadiisku saan isu waafajino axaadiistii keliya kan waxay noqonaysaa jumcada keliya muu soomi jiray ama khamiistuu raacin jiray ama sabtidu raacin jiray saasaan ka dhigayna macna ayib baabu sawmi ayaami lbiid wa sawmi alaaati ayaamin min kulli shahrin wain kaanat siwaaha wuxuu baabu yahay sawmi ayaami lbiid maalmaha cadcad soomidooda maalmaha uu dayaxu dhammaystiran yahay ayaamlbiida maalmahaasaa la dhahaa oo aadka maalmahaa soomidooda wa sawmi alaaati ayaamin iyo saddex beri soomidooda min kulli shahrin bil kasta laga soomo wain kaanad haba ahaata saddexda beri siwaaha maalmaha cadcad kuwa aan ahayn haba noqdeen axaadiistaa waxay soo arooraysaa qaarna waxay leeyihiin maalmaha cadcad oo saddexdan sheegnay ah qaarna waxay leeyihiin bil kasta saddex beri oo ka mid ah marka haddii aad rabtana saddex kalead soomi kartaa oon maalmaha cadcad ahayn haddaad rabtana maalmaha cadcad baad soomi haddaad rabtana waad isku dari kartaa marka waxa wey wain kaanat siwaaha siwa ayaami lbiid waay saddexda beri haba ahaato maalmihii cadcaddaa maalmo aan ahayn haba ahaato saddex beri bisha ka soomay can abi darrin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi yaa abaa abu darow idaa sumta haddaad soomto min ashahri bisha xaggeeda alaaata ayaamin saddex beri haddaad ka soomayso sum aamedwrisanadkiisu waa xasan tirmidi baa taxseeniyey waxaa taxsiixinaya ibnu xibbaan iyo sheekh albanina way taxiixinayaan maalmaha cadcad axaadiista ku soo aroortay soomidooda in laga wado saddexdaa beri waa sida jumhuurtu qabta waa laakiin ra'yi waxaa jira ka dhigaya bedelka haniyo tobnaadka labiyo tobnaadka gelinaya oo ka dhigaya ra'yigaasi waa daciifisagan sida saxiixa waa sida xadiisku sheegayo xadiiskani nasan uu caddeeyeyoo haniyo tobnaadka way maalinka saddexaad ayb وعn abi qataadata qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sl lay slam wuxuu idhi aaaun saddex min kulli shahrin bil kasta xaggeeda ka ahaada saddex beri oo bil kasta laga soomo wa ramadaanu iyo ramadaan ilaa ramadaana ramadaanka kale laga gaadhaay fa hada kani siyaamu dahri waa sanadka soomidiisa kullihi dhammaantii zamanko dhan soomidiisa udhigantaa ama ay tahay rawaw axmed baa wariyey wa muslim wa abu daawuud ah, bil kasta haddaad saddex beri ka soomto saddexdii berina alxasanatu bicashri amaaliha toban lagugu dhufto tiiba meeqaa soo baxaysa saddex min toban ah? soo soddon ma ah bishii waabaad soontayba soo ma bishii waad soontay markaad kow iyo tobanka bilood aad soonto ramadaan baa ku siyaadaa marka oo iyadu toban biloodba udhiganta marka fa haada siyaamu dahri kullihi waa dhinac kalena waa kaan soo marnayo haddaad ramadaan soonto lix beriyoo shawaalana aad bisha shawaal ka soonto haada siyaamu dahri iyadana leanna lixduna labadii biloodee hadhay bay udhigantaa ramadaanna toban bilood bay udhigantaa alxasanatu bicashri amhaaliha waa kaan soo marnay iyadana sooma saasaa maalmahan marka bil kasta inaad saddex beri ka soontahay macnaheeda maxaa laga wada ma saddexdii beriye cadcadaaba mise waa way ka madax bannaan tahayoo waa saddex bisha un meeshay doon aad ka gelin karto ayib inayna saddexda cadcad laazim ahayn oo saddex beri bisha ka soon ay mutlaq tahay ee ayna maalmaha cadcad ku qaydnayn xadiiska maalmaha cadcadna uu khaas yahay waxaa qaba saxaabada qaar ka iyo taabiciinta imaamu shaafici asxaabtiisa qaar ka ayaa qaba eh, maalmaha waxay ku fasireen ayaamulbiidkay ku fasireen ah, oo waxay leeyihiin aa ayaam min kulli shahrin waa mulaq ayaamulbiidkuna waa muqayid marka qayd way ku qaydeenoo waxay yidhaahdeen saddex beriba haddaad bisha ka soomayso waa maalmaha cadcad bay dheheen ah, halkaasay mareen laakiin ra'yiga bacdu ahlilcilmi ay qabaan imaam shawkani uuna rajaxayo waxa weeyaan inay kala duwan yihiin oo maalmaha cadcadna waa maalmo goonidooda ah. saddex beri bisha ka soomna inayna ku xidhnayn maalmaha cadcad oo haddaad horay ka soontay haddaad gadaal ka soontay hadaad dhexda ka soontaba ay maalmo kale yihiin wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasululah sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa yasuumu mid sooma min ashahri bisha xaggeeda wuxuu ka soomi jiray asabta sabtida walaxada iyo xada wlinayn iyo maalinta isniinta wa min ashahri alaakhari bisha kalena wuxuu ka soomi jiray alulaaaa wlarbica wlhamiis alaaada ah, iyo arbacadii khamiistuu bisha ku xigtana ka soomi jiray rawahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey yanii maalmahoo dhan buu marka wada soomaya waay bishan wuxuu ka soomayaa sabti axad iyo isniin bisha ku xigtana saddexda beryakan jumcadana waa goonideed rawa tirmidi baa wariyey waqaal wuxuu ihi xadiiun way xasanun oo sida axiixa xadiiku waa daciif xadiidku waa daciif waasawaabu xadiidkani inuu yahay mawquuf calaa caaisha waa sida uu rajaxayo xaafid ibnu xajar iyo marka wax weeyaan ma aha xadiis marfuucoo nebiga gaadhsiisan ma aha sidaasuuna daciif u yahay وعn abi dri radi الlahu tacala canhu qal wuxuu yidhi qala rasuulu lahi sl ه lay slm rasuulku man saama ruuxii sooma min kulli shahrin bil kasta xaggeeda alaaata ayaamin saddex beri fadalika kaasi siyaamu dahri waa zamanka soomitaankiisa wey sanadkoon adoo soomay wey faanzla allahu allah soo dejiye tasdiiqa dalika arrinkaa rumayntiisa iyo daliilkiisa fii kitaabi kitaabkiisu ku soo dejiyey man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha ruuxii mid wanaagsan la yimaada wuxuu leeyahay toban dhigeed buu leeyahay toban goor alyawmu maalinkii bicashratin toban bay u dhigantaa w ah, ama alyawmu maalinkii yudaacaf waa la labanlaabi bicashrin toban bicashratin rawa ibn maaja baa wariyey watirmidi waa xadiid saxiixa w waa xadiid saxiixa sheekh albaani wuu saxiixinayaa wuxuuna fasirayaa maalmaha wuxuu xoojinayaa maalmaha saddexda ah inaynan laasim ku ahayd ayaamulbiidka oy mutlaq yihiinoo bisha doontay kuu fudaatay ka soomi karto baabu siyaami yowmin wa fitri yowmin wa karaahati sawmi dahri noocyada soonka sunnadaa loo soomaa fara badan markaasuu qolba inoo keenahayaa nooc ayib wuxuu baabu yahay inaad sanadka maalinna soonto maalinna afurto labada beriya isku xigta maalinna soomanaato maalinna afurnaato ayib taa baab buu yahay baab yahay wa karaahati sawmi dahri sanadkoo dhanba inaad soon isku daba xidho arrintaasi inay karaaha inaadan afurinba ood iska soomanaataba sanadkoo dhanba taas inaan la ogolayn oy karaahiya tahay ayuu baabuya an cabdilaahi bni cumar ana rasuul lahi sl lay wslam rasuulku qaala wuxuu idhi sum soon cabdulaahiow fii kulli shahrin bil kasta dhexdeeda waxaa soontaa alaaata ayaamin saddex beri soon qultu waxaan idhi anugu cabdulaahi bni cumar muu qoraya mise cabdulaahi bni camr cabdulaahi bni camr waay saasaa sax aniga cabdulahi bni cumar buu ii qorayaa laakiin qisada xadiidka cabdullahi bni camr ibni caas waa can cabdilaahi bni camr bni caas ana rasuul allahi sal lay waslam sum soom kulli shahrin bil kasta dhexdeeda alaaa ayaamin saddex beri soon inta kalena iska afurro waay qultu waxaan idhi innii anigu aqwa waxaan karaa min dalika intaa wax ka badan min dalika aqwa ya innii anigu aqwa mid ka xoog badan baanahay min dalika arrinkaa ama utiiqu aqwa yani akar min dalika man falam yazal kama zuulin markuu yidhaahdo intaa ku darso haddana wuxuu yidhahdaa maya waan ka xoog badnahay haddana intaa balku siyaasmay waan ka xoog badnahay iigu dar waa nin dhallinyara oo aad muxuu ahaay cibaadada iyo taacada u jecel u xamaasaysa maasha allah falam yazal kama zuulin buu idhi yarfacunii inuu kor ii wado oo kolba wax iigu darayo codsigiisaa loogu daraya macnaha xataa qaala ilaa uu nebigu ka yidhi sal lay waslam sum sawm yowman maalin soon wa aftir afur yowman maalinna afur maalabada maalmood isku xigta maalinna soon maalinna afur bimacnaa saa waxay ku noqonaysaa bishii haaf nis inaad soomanaato nisna afurnaato ayib wuxuu nebigu uri sal lay slam fainahu isagu afdal siyaam soon la sooma ugu fadli badan waay wa huwa sawmu akhii waa walaalkay soonkiisii daawuud calayhi salaam nebi daawuudoo aad u cibaado badnaa aadna u taaco badnaa soonkiisii baa sidaa ahaan jiray kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman maalin baa soomi jiray maalinna waa afurnaan jiray ayb riwaayo kale waxay leedahay markuu nebigu ku yidhi sal lla lay wasalam maalinna soon maalinna afur iyo wuxuu intaa ka badan baan awoodaaya ii kordhi markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay afdala min dalik soon ka fadli badan maba jiraba marka waxaa laga qaadanayaa inaad bisha shan iyo labaatan ama labaatan ka soonto iyo inaad maalinna soonto maalinna afurto sidaa aad haafkeed ku soonto waxaa ka fadli badan inaad maalinna soonto maalinna afurto maska xadiidku waa sida laa afdala min dalika soon ka fadli badan maba jiraba saasaa naskan laakiin waa khilaafiyo culimmada qaar baa waxoogaa raadinaya oo dhahaya kullamaa cibaadadu ay sii badataba fadligaa sii badan qaacidadaasay marinayaan wasawaaba waxa weeye naska xadiidka leanna waxaa ka dhalanaysay leeyihiin cibaado kastoo badata ajirkoo bata kama dhasho cibaado badan oo badata oo bannaanshaheedu uu la yimaado naqsi baa jiri karta oo ku imaan kartaa maalan inaad sunnadii khilaafto soo ma yani aliqtisaadu fi sunna khayrun min alijtihaadi fi lbidca way ku imaan waxaa kaley ku imaanaysaa haddaad cibaadadii badiso ood xuquuq kale dayacdo maalan baad badisay waad daciiftay islaantii iyo gogasheediibaad yaad dayacday ya soo halkaa wax kaa soo gaari maayaan waxbaa kaa soo gaar halkaa wax ka imaanahaya baa cibaadadan faraha badan naqsi ku samaynaya ama ilmahaagii la rabay inaad u xamaalatiy xuquuqdii la rabay inaad gudataa soonkii kaa daciifiye faraha badnaa waxay markuu shareecadu rabtaa saan u tegi in wax laysku wado saas daraaddeed cibaadaad badan oo siyaadaya mararka qaarkood waxay keenayaan nusqaan keeni kara oo kuwa ka yari ka fadli badan yihiin leanna waxbaad markaa isku wadaysa xuquuq kaliya hawlo kalaad isku wadi karta saas way dhinacyahaas marka naska lagama wareego mar walba laa afdala min dalika soon ka fadli badan ma hayo nebigu hadduu yidhi ma cid baa geli karta warku halkaa ku ekaado waan cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu uhi qaala rasul lah sl lay waslam waxyaalahay keeni kartaa waxaa ka mid a oo ficlan cabdulahi bni camr bni caas markii dambe ku dhacday yani qur-aankana aad buu ahrin jiray oo waxaa lagu yidhi bil ahri qur-aanka bil hal mar dhammayd maya ii kordhi waa la waday waa la waday waa la waday ii iyaadi ii siyaadi suu u waday markii dambe waxa la layidhi saddex beri ku dhameey maya saddex beri maya waa kabadma ka ii kordhi waa marka lagu leeyahy nin saddex beri ka yar qur-aanka ku dhammeeyey maba fahminba mar dambe oo nabigu waanadiisii cabdulaahi uu wixii isku cusleeyo muddo waday oo yaro cuslaadayoo wadi kari layah wixii nabigu ku ogaana inuu ka taga u dhibsanayo wuxuu leeyahay alla maxaa naseexadii nebiga u aqbali waaya ah, marka waxani way kaa tanbadani way kaa awood badan calaykum bima tutiiquun waay waxaad kari kartood wadi karto qaado laakiin wax berri aad la kufi doonto ama xuquuq kaleetiyo waajibaad kaleoo diinta ka mida kaa lumin doona ha isku kallifin meel fog bay shareecadu marka wax ka fiirinaysaa marka arrimahan yani la xadiday waan cabdillahi bni camrin qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rsulku wuxuu uhi laa saama ma soomin man saama ruuxii soomay alabada weligiiba abidkiiba ruuxii uun soomanaa kaasi waxba ma soomi muttafaqun calayhima xadiiskan iyo kii ka horreeyeyba ayb alimaam ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay laa saama man saama alabad waxaa laga wadaa ajir soon ma uusan helin ah, leesh limukhaalafatihi maxaa yeelay sunnadii iyo dariiqii buu khilaafay mar haddaad dariiqii khilaaftayna haddee seed ajir ku heli waay ayib lam yaxsul lahu ajru sawm buu yidhi limukhaalafati ayib riwaayada dambe leedahay walaa afdara mana afurin mana soomin mana afurin walaa afdaradana waxaa laga wadaa buu idhi liannahu amsaka maxaa ma afuraynoo dee cunto ma cunayno waa af hayste soo ma xaqiiqadiisu iska daayo wax sooman buu u laakiin ma soomintu waxay ku dhacaysaa ajirkii soonka maba helinba halkaasuu maraya xaafid bn xajar an abi qataadata qaal wuxuu uhi qiila waxa la rasuulalla rasuulka ilaahiow kayfa sidee buu ahaaday biman saama ciddii soontay addahra sanadkao dhan qaala nebigu wuxu uhi sl lay slm saama ma soomin walaa afdara mana afurin ow amase lam yasum muusan soomin walam yafdur mana uusan afurin lafdigu waa isku mide eh midna lafdulmaadi midna lafdulmudaaric baa laga cabira rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya wabna maajah mooye ayib wacan abi muusa abu muuse waxaa laga warin can inabiy sal lay slam uu ka warinaya qaala inuu nebigu yuri sal lay slam man saama ruuxii soomay addahra sanadkoo dhan soomay dayiqat waa la cidhiidriyey calayhi korkiisa jahannamow jahannamaa lagu cidhiidriye haakadaa sidaas wa qabada wuxuuna kafahu kafkiisa yani waxa weyaan gacanta qaybtooda hore faraheeduu soo laabay waa sidaasaa jahannamo loogu cidhiidhiyo waa lacamo juujin rawaw axmed baa wariyey kadalika waxaa wariyey ibnu xibbaan ibnu khusayma bayhaqi ibn abi shayba xadiidkani ee asawaab inuu yahay mawquuf waay laakiin xukmu rafci buu leeyahay oo marba haddii camalka cuquubo xadidan haddii lagu sheego saxaabigu hadduu yidhahdo ruuxii sidaas sameeyey cuquubadiisu saasay noqonaysaa nebigana uusan gaadhsiinin oo nebiga u tiirinin wax ra'yi lagu keeni kara maaha saas daraaddeed cuquubo in camal mucayana cuquubo xadidan shaaricun baa laga heli karaa shaaricun baa samayn kara saas daraaddeed baa waxay yidhahdaan waa la yidhaahdo marfuucun xukman marka yani waxa weye daahirkiisu waa waqfi laakiin xaqiiqadiisu waa marfuucun xukman lanna cidda waqfisay ayaa xagga xifdiga iyo iqadaba ku sarraysa laakiin xukmu rafci buu leeyahay sida culimmada qaarkood ay tilmaamayaan wuxuu sheekhu leeyahy marka xadiiskani marka muxuu tilmaamayaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa si ruuxii sanadkao dhan wada soomay in la ciqaabiba oo ajir iskaba dhaafe in jahannamaba lagu cidhiidhi ibni xajar wuxuu leeyahay oo xadiiska ku tawjiihinaya daahirkiisu waxa weeyaan buu hi in naarta jahannama lagu cidhiidhiyey oo maxaa loogu cidhiidhiyey waa litashdiidihi calaa nafsihi buuhi maxaayde naftiisuu ku adkeeyey wuu isdhibay wa xamlihi calayha adayg iyo qallafsanaan buu ku xambaaray buuhi wa raqbatihi can sunnati nebiyihi sunnadii nebigiisana wuu nacay buuhi waxa laysku qabsanba waxa weeye nebi maxamed maxaa dariiqadiisii uga leexatay wa o waictiqaadihi anna hayra sunnatihi afdalu minha iyo ictiqaadku ictiqaadinayay sunnada nebiga waxaan ahaynay inuu ka fadli badan yahay sunnadaba oo markuu nebigu ku yidhaahdo muxuu ahay sanadko dhan ha soomin adiguna aad tidhaahdo maya alalahi waxaa ka fadli badan inaan sanadko dhan soomo soo macnaheedu ma aha dariiqadii nebiga tanaa ka fadli badan inaad intaa ictiqaadisaaba dembi culus soma ah, haddii markay fasiraya imaam axmed iyo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim waxay leeyihiin fitnada ka weyn maxay tahay inaad ictiqaadiso wax nebi maxamed ka gaabiyey sal aley wasalam baan anugu samaynaya hadalkii maaligna saasuu ahaa markuu ku yidhi imaamu maaligow haddaan siyaadiyo oon intaanan meeshii laga xarmanaya soo gaadhin aan xarmado maxaa ku jira maxaa dhibaato ku jirta inamaa hiya amyaal buu yidhi dhowr mayl oon ku daraya maxaa dhiba ku jira markaasuu wuxuu ku yidhi oo fitnadiyo dhibka ka weyn fitna iyo dhibbaa ku jira wa ayuu fitna buuhi dhowr mayl oon kordhiyo fitnada ka dhan wuxuu yidhi fitnada ka weyn maxay tahay nebi maxamed wuxuu ka gaabiyey inaad isu aragto inaad samaynayso soma marka waalis meeshaasay marka ka imaanay sideedaba dadaalka adiga kula geli oo waxaad isleeda wax badso laakiin marba haddaad wixii nebi maxamed ka sugnaadayna yara yastay saxaabadii intay guryaha nebiga tageen war nebigu seebuu habeenkii uu kacaayo seebuu u soomaayo markii loo sheegay kaannahum taqallowha sooma xadiiska bukhaariyo xadiiskii anas xoogaa way la yaraatay ah, markaase waxay dhn ode nebiga dembigiisa hore kii damba waa la dhaafaye innagu miyaanu la midnahay dembiilayaal baan nahay meelahaasu mogtay kaa soo geliya war adiga nebi miyaa iskumidtihiin waa kuwii marka la kaca anugu maalinoo dhan soomanaan anugu hilibka ma cunhayo aniga naagaha ma guursanayo aniga maba seexanahayo markii nebiga loo sheegsa war ma idinkaa warkaa yidhi haa haa marna waan seexan marna waan tukan mar waan soomi mar waan afuri dumarka waan guursan hilibkana waan cuni ninkii sunnadayda ka leexdana hee falaysa minii somal marka adiga yani habhabtani waxbaan kordhinhayaada faraha badan intii nebiga ka sugnaatay baabadan ka lagu bixi karin wixii shareecada ku sugnaaday ku sugnow ilaali waa saas man marka ma soomintaasi sidaasay xaafidka iyo qaarkood yay ku xambaarayaan culimmada in badanoo ka midana waxay marayaan inay karaahiya tahay in sanadkoo dhan aad soon xidhiidhiso waxaa sidaa ku tegay axmed fi riwaaya isxaaq iyo culimmada daahiriyada qaarna waxay aqaamaan waaba xaaraan qaci ah waana sida daahirka xadiis ka muuqda wman ayib sababtuna waa saasay leeyihin oo waciidka adag keenaysa baabu taawuci lmusaafir wa yuxmalu buu sheekhuu yidhi haada kan waxaa lagu xambaarayaa calaa man saama ciddii soontay alayaama maalmaha almanhiya canha maalmaha la yska reebay xadiiskan dambe ee dhahaya naarta jahannamaa lagu cidhiidhayaa waa waciid adag soo maah sidaas daraadeed aan ku xambaarna buu leeyahay waa sheekha mu'alifka musanifka aan ku xambaarno ciddii sanadkoo dhan soontay maalmihii soonku xaaraanta ahaana ku dartay oo waa maalmahee waa sida maalmaha ciidoo kale xataa ciiddiiba wada soomayba cuquubadu marka waxay ka imaanaysaa oo nahar naarta jahannama loogu cidhiiray calashaani xaaraan buu ku dhacay halkaas ha lagu xambaaro leeyahay laakiin waxaa ka fiican tawjiihii ibni xajar baa ka fiican tawjiihii hore ibni xajar aan ka soo guurinay ayaa ka fiican saas maana ayb ilaahay amarkii isagoo axaadiistu sidan u cadcaddahay ee waxay marayaan ee waxay leeyihiin sanadkoo dhan inaad iska soonto waaba sunnay leeyihin halkaasayba ka buskiciyeen axaadiis waxay deliishanayaan sugan laakiin macnaha ay u deliishanayaan aan ku caddayn macnaha ay u deliishanayaan kuma cadda taasay u daliishanaya waxay leeyihiin waa un karaahiyo karaahiyadana waxay ku xambaarayaan tan sheekhu ku xambaaroo kale maalmaha ciidda iyo hasoomin laakiin sanadka intiisa kale inaad iska soonto waaba mustaxabilin waaba sunno sawaab waxa weeye ama karaaho ama taxriim bay tegi laakiin wax istixbaab la meesha ka saar isaga baabu taawuci lmusaafiri ruuxii musaafirka ahaa sunnaysigiis walghaazi iyo kii duulaanka ahaa bisawmi sawmka ay ku sunnaystaan ruuxu markuu socoto yahay soon sunna ma soomi karaa waa talabaadee markuu duulaanka yahay oo jihaadka ku jiro soon sunna ma soomi karaa ayib markuu socotada yahay waan soo marnay iyo markuu duulaanka iyo ciidanuu dagaalka ku jiraba soonka waajibka ah axkaamtiisa ma soomi karaa mise ma soomi karo waan soo marnay sooma laakiin hadda waxaa laga hadlaya soon sunna waay waana kala duwan yihin can ibni cabaasin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi radi qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayh waali rasuulku wuxuu ahaa laa yuftiru mid aan afurin buu ahaa ayaama albiidi maalmaha cadcad ee bisha fii xadarin walaa safarin joogitaan iyo safar toona hadduu joogo iyo hadduu safar yahay toona mauusan afuri jirin rawahu nasaa'i baa wariya sanadkiisa sheekh albaani waa daciifinaya wasawaabu wax weeyaan laba ninba yani waxaa ku jira rag la haysto laakiin raggaasi sida sawaabka ah xadiidkoodu xasan kama hoos mari karo marka la xaqiijiyo sidaas darteed xadiidku aqali darajaati waa xasan aqali darajaati waa inuu xasan wuxuuna ku tusayaa inuu nebigu ku dadaali jiray maalmaha cadcad isagoo safra xataa inuu soomi jiray وcan abi saciidin qaal wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sl rasuulku wuxu man saama ruuxii sooma yowman maalin fii sabiili اllahi jidka ilaahay dhexdiisa ku sooma oo isagoo duulaana sooma wey bacad allaahu alla waa fogaynayaa wajhahu wejigiisa caninaari naartuu ka fogaynaya abciina khariifan toddobaatan dayrood toddobaatan sano waay khariifka dayrta la yidhahda kan waa sanad aa laga wada waxaa wariyey aljamacatu baa warisay ilaa abaa daawuudda mooyaane marka waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu duulaan yahayna inuu soomi karo soonka sunnada oo isagoo oo socotaa oo jihaad iyo dulaan iyo ku jira inuu soomi karo alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu ku xambaarayaa oo u leeyahy waxaa lagu xambaarayaa ala man laa yatadararu bihi walaa yufawitu bihi xaqan ruux e, duulaan ku jira oo aan ku dhibaatoonaynin soonka xaqna aan tagsiinaynin oo xaq kale aan luminaynin ayib sidoo kaleeto dagaalkiisana uusan wax naqsiya soo gaadhayn marka dagaalka lagu jiro waa kii nabigu xadiisku yidhi waa kii yidhi afura cadowgii baynu la kulmaynahay afura maalintii horey filayeenna kuma adkaynin markii dambe dagaalka in la gelaya xataa soonka waajibka ah marka dagaalka lagu jiro waa kii nabigu xadiisku yidhi waa kii yidhi afura cadowgii baynu la kulmaynahay afura maalintii horey filayeenna kuma adkayni markii dambe dagaalka in la gelaya ay xaqiiqo noqotayna amar buu bixiyey aan laga noqon karin afura buu yidhi nin soomani oon cunto cunaynin iyo dagaal iyo orod iyo karri iyo farri iyo ragga la iska celiyo xoogaha waxbaa ka soo noqon kara meesha ayada marka hawl weyn baa lagu jira halla afura waayo waajibkiiyo hadduu sidaa yahay sunnaduna hadday dhib u geysanayso muhimmaadkii jihaadka iyo dagaalka waa la afuri marbayba xaaraam noqonba waxay tagsiinaysaa ka daran ayb baabun wuxuu baabu yahay fii anna sawma tatawuci soonka sunnada ah laa yalzamu inuusan laazimaynin bishuruuci gudagelidda inuusan ku laazimaynin masalada oo masaladaan xalay wax ka soo taabannay oo soonka sunnada ah haddaad xidhato ood dhex gasho ood niyooto oo aad bilowdo ma dhexda ma kaga bixi kartaa ma goyn kartaa mise haddaabaad gudagashayba adaa qoorta la galaye laazim buu kugu noqday dhammee dhammayso dhexdaad kaga bixi karta ayb can abi juxayfata qaale wuxuu idhi aakhaa wuu walaaleeyey annabiyu nebigu sal lay waslam bayna salmaana wa abidarda salmaan alfarisi iyo abidarda buu nebigu walaaleeyey sal lay wasalam oo mxuu ahay isku xidhay si gooni ah saxaabadii uu walaalaynahaya fa wuxuu ziyaartay salmaanu salmaan wuxuu ziyaartay abadarda buu siyaartay gurigiisii uu siyaartay fa wuxuu arkay umma darda xaaskiisii wey ayuu arkay mutabadilatan ayada oo dharkii shaqada qabta mutabadila ay laabisa iyaaba albidla waxay qabtaa dharkii ay dumarku jikada iyo shaqada iyo ku qaban jireen naag ninkeedii joogo dharkay qabilahayd ma qabto waxaa jira iyaabu ziina oo qurux loogu talagalayoo dumarku raggooda u xidhaan sooma haweentanoo wadaadkeedii joogo oo dhar uun iska waxoogaa si iska yaraa aqabtuu arkay naasee wax u jiraan saas way waa saaxiibkii marka xaaska uu warsano see waxu jiraan iyadii weydiinaya mutabadila fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa sha'nuki naxaalkaagu muxuu yahay maxaa sidan soo wadaadkii ma joogo maxaa maryacan ku xidha qaalad waxay tidhi akhuuka walaalkaa abudarda'a ah, laysa lahu uma sugnaanin xaajatun wax dan ah fi dunya adduunyadan dhexdeeda adduunyadan danba kama leh waxoogaa xaajadeediina sheegatay hadalkana wanaajisay soo ma ila warka mogta usha mayna ku bashaaqin laakiin danteedii sheegatay ninkani nin adduunyo dan kale may tir ma aha bay tir ayib waxay maalin oo waa iska soomaya habeen oo dhanna hurdo habeen oo waa taagan yaho salaad buu taagan saas daraaddeed xaasaskiisa iyo reerkiisa waxba warkama hayo hadde islaan aan nin loo noqonaynin maxayba marya quruxsan u xidhani ila maryaha quruxsan macay leeyihiin sooma macnihiiba haddaanan loo dhowaanayninba maryaha iska kuwa kale iska qabto saas way macnaha fa jaa abudarda baa yimid abudarda oo socdaa yimid fa sanaca wuxuu sameeyey lahu isaga salmaan bu wuxuu u sameeyey acaaman cunto gurigiibuu cunto uga kariyey fa qaala markaasa wuxuu uhi kul cuntadii markii la keenay war salmaanow cun buu ah, fa innii anugu saa'imun waan soomanahay ayb fa qaala markaasaa wuxuu yidhi salmaan maa ana anigu ma ihi biaakidin mid cunaya xataa ta'kula ilaad cunto gurigaagii baan marti kuugu ahay waan soomanahay cuntada adugu faraha gal cun bu yidhi haddii kale annama cuna ayb faakala wuu cunay abudarda falamma kaana markuu ahaaday alleylu habeenkii oo habeenkii la gaadhay ayuu dahaba tegey abudarda wuxuu u qastay yaquumu inuu istaago habeenkiiba haddii la gaadhay waaba iska kacay ninkani salaad buuba isu taagay qaala wuxuu yidhi marka nam war salmaan baa dhahay fa naama waa seexa uma kadib haddana wuxuu damcay yaquumu inuu istaago xoogaa kadib uu haddana kacay fa qaala markaas wuxuu ku yidhi nam seexo fa naama waa seex falamma kaana markuu ahaaday min aakhiri leyli habeenka gelinkiisa dambe markii la gaadhay ayaa qaala wuxuu yidhi salmaanu salmaan qumi ilaana hadda istaag buuri fa sallayaa markaasay labadoodiiba wada tukadeen waa istaagayoo salaaddii baa la wada tukadayoo habeenka qaybtiisii dambaa salaatuleylkii la tukanay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga salmaanu salmaan baa wuxuu ku yidhi inna lirabbika rabbigaa waxaa u sugnaaday calayka korkaaga ugu sugnaaday xaqan xaq war abudardaaow horta rabbigaa xaq buu kugu leeyay kow walinafsika naftaadana waxaa u sugnaaday calayka korkaaga xaqan xaq baa u sugnaaday naftaaduna bay kugu leedahay oo inaad wakhti nasiino iyo yacni raaxada aad qayb ka siiso xaq bay kugu leedahay waliahlika ehelkaagana waxaa u sugnaaday korkaaga xaqan xaq buu ku leeyahy oo haweentan guriga joogta ee adigay meesha kuu joogtaa cid kale meesha uma joogto xaq bay leedaho gogashii ah. lan xaqu raashiin la bixiya keliya meehe iyo biile fa acti sii marka kulla dii mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisa warniyo xuquuqdu waa fara badan hal xaq uuna hau xuquuqda mid walba xaqiisa oo xuquuqdii ha isku fa ata nabiya nebigu u yimi sal lay waslam yaa uu imaanaya waxaa u imaanaya abudarda oo arrintii waxoogaa la yara qumanaan la'da oo hawlihiisii laga qabtay yaa nebiga u yimi sal lay slam fadakara markaasuu sheegay daalika arrinkaa lahu nebigu uu sheegay sal lay slam faqaala nebiyu <clears throat> nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam sadaqa run buu sheegay salmaanu salmaan waa runtii buu yidhi haa salmaan waa runtiie jidkaa salmaan kuu jeexay raac baa leeyy ayb rawahu albukhaari baa wariyay watirmidi wasaxaxa uuna saxiixiyey xadiidku waa xadiid saxiixa imam albukhaari baa soo saaray qayrkii wuxuuna meesha laga deliishanaya ay tahay abudarda soonkiisii sunnada ahaa waa la jabiyey yaa jabiyey salmaan baa jabiyey adeer raashinka ila cun marka sunno soonood dhex gashay inayna laasim kugu ahayn wadidiisa baa laga qaadanaa haddaad waxoogaa e, hesha iska afur haddaad dhammaysatana khayr saas way macnaa xadiiskan waxaa uu tilmaamayaa waa xadiis aad u casiis ah oo runtii masaladan markdhood ka hadlayna tilmaamayo cibaade iyo inuu ruuxu sunanka keliya u go'aayay waxay luminaysaa xuquuq kaloo fara badan waajibaad bay lumin kartaa halkaasaa marka dembi kaaga soo dhuuman karaya reerkii iyo caruurtii iyo xuquuqdii iyo waalidiintii wahaakada wax badanoo kalea kugu tacaluq marka rabbigaana xuquuqdiisa bixi khalaa'iqdana xuquuqdooda si hawsha isku wadwaa talabaad weeyaane inaad cibaadada saa ugu go'daayo saan soo tilmaamnay waxay keentaa sa'aamo iyo daal marka dambe inaad wadi weyday keenta ayib nebigaa salawatu rabbi wasalamu aleh laftiisa samayn jirayoo haddii maalintii intuu gelinka hor iska soomo yuu reerkiisa u imaan jiray waa soo marnay oo dhihi jiray wax ma haysaan sooma haddii la yidhahdo cuntaa taalla wuu iska cuni jira iska afuri jiray haddii la yidhahdo waxba haynana innii saa'imun waa iska wadan jiray soonkiisa marka maladu waa mal khiyaar dhib maleh wacan ummi hani ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku dahala waa galay calayha korkeeda u soo galay fadacaa markaasuu nebigu u yeedhay bisharaabin cabitaan fashariba wuu cabbay uma kadibna naawalaha iyadiibuu u dhiibay markuu cabbay buu hambadiisii oo cab yidhi ummu binti abi aalib waa nebiga in adeerti cali bn abi aalib bay walaalayihin marka markuu cabbay buu iyada siiyey fa sharibat way cabtay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayw amaa innii kuntu waxaan ahaabay tidhi saa'imatan mid sooman ah, fa qaala rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu idhi assaa'imu ruuxa sooman almutatawwici oo sunnaysanayaaye amiiru nafsihi naftiisa isagaa madax u ah isagaa naftiisa amiiru ah in shaaa ah hadduu doono saama wuu soomi wa in shaaa ah hadduu doono an afdara afuraya amiiru nafsi macnaha dambaa laga wadaa naftiisa isagaa amiiru ah waxaa laga wadaa in shaaa afdara wain shaaa saama naftaas isagaa u taliya way macnaha siduu doonu ku maamuli ama soomi ama afuri laguma haysta waay raw axmed baa wariyey watirmidi xadiidkaasi sheekh albaani wuu saxiixinayaa culimmada qaarkoodna way daciifinayaan lianna turuqdiisa hal ariiqoo nabad gashan ma jiro turuqda qaarkood idiraab baa ku jira qaarkood majaahiil baa ku jira qaarkood ducafaa ku jira sheekh albaani ariiq duruqda ka miduu taxsiininaya waxoogaa xadiiska marka xujinaya laakiin sida markaad fiiriso ragga iyaga taraajimtooda siday u xoog badantaha inuu daciif yahay waa isaga iyo riwaayadiisan dambaba wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ana rasuula lahi sal ly rasuulku shariba wuxuu cabbay sharaaban cabbitaan fa wuu u dhiibay markuu cabbay kadib wuxuu u dhiibay umuhani litashraba si ay u faqaalad waxay tidhi innii anigu kuntu waxaan ahay saa'imatan mid sooman walaakinii karihtu kuntu waxaan ahaa saa'imatan mid sooman baan ahaa walaakinii karihtu waxaanse kahaday bay tidhi an arudda inaan celiyo oo aan diido su'raka hambadaada waxaad soo reebtay ilaan hambada nebiga way barakaysan jireen saxaabadu sooma bal meesha weelka afkiisuu meeshuu afka saaray bay afka la aadi jireen say u barakaystaan candhuuftiisa iyo eh, mxuu ahay ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam in kaana hadduu yahay qadaa'an soonkaad soomana hadduu qallo yahay min ramadaana ramadaan xaggiisa ka qallaynaysa faqdii qallee yowman maalin makaanahu badelkiisa soonkaad soomana hadduu qallo oo ramadaan kaa tegay aad qallaynaysay haddana aad sidaa ku afurtay maalinkaa dib ka soo qallee wain kaana hadduu yahay tatawucan soon sunnaa hadduu ahaana fain shita haddaad doonto faqdii qallee wain shiti haddaad doontana falaa taqdiiha qallayni in shiti faqdi wain shiti falaa taqdi khiyaar baad leedahay maalinka ama dib ka soo celi ama ka soo celinaysaaba isaga daa rawahu axmed baa wariyey abu daawuud bimacnaahu buu ku wariyey abu daawuud ayib isaguna cala asaxiix waa daciif ciraaqi baa sanadkiisa taxsiininaya sheekh albaanina waaba saxiixinaya laakiin xadiidka siday xooga badan oo inuu daciif saasuu u xoog badan yaha taqriiban ayib macnihii horen buu faa'iidaynaya xadiiskii hore faa'iidaynayay oo in layska afuri karaa xadiis kaloo ku filan baan soo marnay wa can caishata radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi uhdiya waxaa loo hadiyeeyey lixafsata xafsa waxaa loo hadiyeeyey طacaamun cunto wa kunnaa waxaanan ahayn bay tihi aniga iyadu saa'imatayni laba sooman baan ahay soon sunnaa baan soomanayn xoogaa cuntaa baa nala soo hadiyeey bay tii xafsa loo keenay fa aftarnaa markaasaan afurnay bay tihi uma dahala waxaa soo galay rasuululahi sal lay slm rasuulkaa soo galay faqulnaa waxaan idhi ya rasuul alla rasuulka ilaahayow inna annagu kunnaa waxaan ahayn uhdiyad kuwa la hadiyeeyey lanaa annaga hadiyatun hadiyad baa naloo soo hadiyeeyey washtahaynaaha waanan jeclaannay cunto aan jeclaysannay oo ay jeclaysatay bay fa afdarnaa waan afurray sidii baan cuntadii ku cunnay fa qaala rasulu lahi sal lay rasuulku marka wuxuu yidhi laa calaykuma korkiinna ma ahaanin maxaan korkiinna ahayn xaraj iyo junaax iyo imi iyo dembi midna korkiinna ma ahani uumaa sooma makaanahu badelkiisa yowman aakhara maalin kale sooma dhib ma lehe cuntadiinnii haddaad iska cunteen maalinkan un maalin kale dib ka soo sooma rawa abu daawuud baa sanadkiisu xadiidkani waa daciif mana sugna nin la yidhaahdo zumayl ayaa ku jira oo majhuul ah sida ayayna leeyihiin khaaabi mundiri casqalaani alimaam bukhaarina wuxuu leeyahay laa taquumu bihi lxuja saas daraaddeed buu sheekhalbaanina uu daciifinaya ma sugna xadiikani marka mar hadduusan sugnayn inaan ka jawaabno suuma makaanahu yowman aakhara uma baanin lanna maba sugnaba laakiin sheekhaa ka jawaabay oo isagu dee xadiisku waxaad mooddaa inuu isle u arko inuu sugan yahay wuxuu wa haada kani oo amarkan suumaa ah amru nadbin waa amar sunnanimo ee waajib maaha bidaliili qawlihi waxaa daliilu hadalkiisa uu nebigu yidhi laa calaykuma lanna maxaa la hormariyey laa calaykumaa korkiinna wax ma ahaan haddana maxaa la daba dhigay sooma haddaad rabtaan haddaad doontaanna ha soomina marka soomadu bimacnaa sunnanimo waay taasaa laga qaadan buu leeyahy tawjiihaasi waa socon lahaa haddii xadiisku sugnaan laha laakiin maba sugnaba alxamdu baabu maa jaaa wuxuu yimid buu baab u yahay fi istiqbaali ramadaana ramadaan oo lala qaabilo bilyowmi maalin iyo walyowmayni laba maalmood iyo hayri dalika iyo wixii aan saas ahaynba tanina waxay baab u tahay ramadaanku markuu soo gelayo inaad ka hormariso maalinka uu dhalanayo maalinka ka horeeya iyo maalinka ka sii horeeya inaad soon sunno ah ka hormariso ood bisha kusoo dhawayso ku qaabisho taa iyada ma bannaanta mise ma bannaano can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi kala hormarin axadukum midkiin ramadaana ramadaan yuusan kala hormarin bisawmi yowmin maalin soonki aw yowmayni ama laba beri soonkood ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane rajulunin kaana mid ahaa yasuumu mid sooma sawman soon oo falyasumhu kaasi ha sooma rawahu yani waxa haddii uu ruuxu ahaa ruux soon soo wadan jiray oy caado u ahayd inuu soo soomo caadadiisiina ay ku hagaagtay maalinka ama labada beriyae ramadaan ka horeeya kaasi ha sooma isagu oo caadadiisii ha wato haddayse caado aysan ku ahaan jirin ramadaan baa soo gelaya laba beri ha uga hormarin saas way macnaha ayib caado waxay ahaan kartaa maalan sabti bay ku hagto soomi jirtay ama axad bay ku hagto waxaan ujeedaa khamiis baad soomi jirtay ku hagaagtay ama isniintaad soomi jirtay ku hagaagtay taasay marka caadadu ku imaan kartaa waad soomaysaa marka mana dhib male ayib xadiid kalaa jira oo kaa kaba sixeel dheero ee shacbaan niskeeda haddii la gaadhaba shan iyo shacbaan wixii ka dambeeyaba lama soomi kara leh kaa waa daciif isagu xadiiulcalaa ma sugna kaas laakiin kan sugan waa nahyiga maalin ama laba in ramadaanka laga hormariyo ayb an mucaawiyata qaala wuxuu ihi wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku waxaa yaquulu mid yidhaahda cala almimbari mimbarka korkiisa xaaluu saaran yahay qabla shahri ramadaana bisha ramadaan ka wuxuu dhihi jiray asiyaamu soonku yowmu kada waa maalin hebla wa kada iyo maalin hebla wa naxnu annaguna mutaqadimuuna kuwa ka hormarayaanu nahay faman shaaa ruuxii doona falyataqadam ha ka hormaro oo soonka ka hor maalmaha ka horreeya ha soomo waman shaaa ruuxii rabana falyata'aharha manaha kadib dhigo gadaal ka soomo wa rawahu ibnu naajah baa wariyey ma sugna xadiidkaasi waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo alqaasim bn cabdiraxmaan isagoo dacfi ku jiro oo maqaal ku jiro ayaa haddana imaam dahabi iyo muziya say leeyihiin axad saxaabada ka ah muusan ka maqlin waxa muusan ka maqlin abu umaama marka laga reebo waxaa imaanaysa marka mucaawiya wax ka warinayo ma uusan ka maqlin marka inqiaacna waa ku jira dacfu sanadna waa ku jira sidaas daraaddeed baa sheekh albaani uu daciifinaya ayb isagoo dacfi ku jiro buu haddana cillo kale qabaa cillada kale uu qalabo waa mukhaalafa oo wuxuu khilaafsan yahay maca dacfi sanad wuxuu khilaafsan yahay xadiidka abu hurayra ka horreeyey soo ma xadiiska noocaasoo kalea hadduu sanadkiisuna daciif noqdo xadiis kalena uu khilaaf oo sugan kaasoo kale waxaa la yidhaahdaa munkar baa la dhahaa acfigiisu shadiid buu noqonaya man ayb waan cimraan ibni xusaynin ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu uhi lirajulin wuxuu ku yidhi hal sumta warniyo ma soontay min sarari hada shahri bishan eh, habeenadeeda ay bishu dibato ah, ma soontay hayan wuxuun ma soontay sararka waxaa la yidhaahdaa waa habeenada bisha ugu dambaysa ee bishu qarsoonto maalan sideediyo labaatanka sagaaliyo labaatanka soddonka habeenadaas sooma qarsoonto oo lama waayo meeshii subaxdii la rabay in la arko la arki maayo sooma marka habeenadaasaa la yidhahdaa sararu shahri la dhahaa ah, dibasho soo lama dhihi jira soomaaliga soo maya hmm, hal sumta ma soontay buu i min sarari hada shahri shayan wuxuun ma ka soontay qaal wuxuu ihi laa maya faqaala rasul lahi sl lay slam rasuulku wuxu uhi faidaa afdarta haddaad afurto ramadaana ramadaan haddaad afurto fasum soom yowmayni laba maalmood makaanahu kuwaa aadan soomin beddelkoodii ramadaan kadib laba beri soon muttafaqun calayh wa fii riwaayatin oo lahum yani u sugnaaday saddexda lahumta waa bukhaari iyo muslim iyo mxuu ahaye iyo axmed i riwaayatin oo lahum u sugnaatay waxa wey min sarari shacbaana min sarari hada shahri bedelkeeda min sarari shacbaana shacbaan habeenadeeda dambe bishu qarsoomayso ayay ku wariyaan macna ayib wuxuu sheekhu yidhi marka xadiiskani marka xadiiskii hore abu hurayre inuu ka soo horjeedaad mooddaa soo saas maa maalin iyo laba beri ha ka hormarinina ninkanina nebigu wuxuu weydiiyey ma soontay habeenadaas maya buuri ramadaan hadduu dhammaado dib kala imow buu ku yidhi marka see waafajinaya waa wuxuu sheeku yidhi marka wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa haada kan calaa ana arajula ninku kaanad inay ahayd lahu isaga caadatun inay caado u ahayd bisiyaami sarari shahri bisha habeenadeeda ugu dambeeye ee bishu qarsoomayso inuu sooma caado u ahaan jirto aw amase qad nadarahu ama wuuba nadrayba oo nadar buu ahaa hadday nadar ahaydde u baahan tahay haday caado u ahaydna xadiisku waa kii soo reebay ilaa ninay caado u ahaan jirta mooye sidaasaa lagu xambaarayaa buu leeyahay xamligaa uu sheekhu maray iyo tawjiihaasi labada xadii isku waafajiyey waa sida uu dooranaya alimaam alqurtubi iyo shawkaani iyo qayrkoodba ay dooranayaan saasaana fiican in la yidhaahdo axaadiistu isaga hor imaanin kan saasaa laga wada oo waa ruux caada ayuu ahaan jirtay hasooma kaasi dhib male baabu nahyi reebitaankiibuu yahay can sawmi alciidayni labada maalmoodee ciidaha soonkooda wa ayaami tashriiqi iyo maalmaha hilbawarashada iyadana soomitaankooda maalmahalabada maalmoodee ciidda waa ciidulfitriga iyo ciiduladxada ayaamu tashriiqana waastaan soo marnayo maalinka ciidda carafo saddexda beriyae ka dambaysa waha oanka bisha carafo yaa ayaamu tashriiq la asalkana waxaa laga keenay min sharaqa laxma la hilibka ayay qoraxda u dhigi jireen si uu u ingego Ah, marka saasaa laga keenay asalka tashriiq can abi saciidin can rasuulilahi sal lay slm wuxuu ka warin annahu nebigu nahaa inuu reebay can sawmi yowmayni laba maalmood soonkood yowmi alfitri wa yowmi naxr maalinka labada ciidood ee afurka ramadaan midda laga afuro iyo midda xoolaha la qalo oo eh, yani wax ciidul adxaa muttafaqun calayh wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan dhexdii oo liaxmed walbukhaariyi u sugnaaday laa sawma sawm ma jiro fii yowmayni laba maalmood dhexdood walimuslim muslim waxaa u sugnaaday laa yasixu ma asaxayo asiyaamu soomidii fi yowmayni laba maalmood dhexdood xadiistaasi waxay wada tilmaamaysaa labada maalmoodee ciiddaa inuuna soonku sunnadii uusan saxahayn walaa soon waajiba qallihiisaan xataa asaxayn intaana waa laysla ogolyahay culimadu islama diidana inuusan asaxayn xataa haddaad soonto maba guntamayaba adigunbaa islu goynaya mooyaane wax soona kumaba guntamaya intaa waa laslo golay wa can kacb bn malikin ana rasuula lahi sal lay slam rasuulka bacaahu uu diray kacab buu nabigu diray sl lay slam isaga iyo wa aws bnu lxadaaan ayaama tashriiqi maalmihii hilba warashada waa xajat lwadaaci waa oo waxaa la jooga xajka maalmaha mina la jooga waay taqriiban maalmahaasuu labadaa nin nebigu diray sal lay waslam fanaadayaa markaasay dhawaaqeen dadkii bay ogeysiis bixinayaan innahu laa yadkhulu ma gelayo aljannata jannada geli maayo ilaa mu'minun mu'min mooye janno alle gaal xaaraan bay ka tahay ruuxaan mu'min ahayn geli maayo wa ayaamu minan maalmaha mina la joogana ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunitaan iyo cabbitaan wa ayaamu minan mina maalmaheeduna ayaamu aklin wa shurbin waa cabitaan iyo cunitaan maalmahood maalmo wax la cuno lacabowa raw axmed baa wariya muslim bimacnaa ma aha maalmo la soomo waxaa deliishanaya culimmada qabta saddexdaa beri inaan ayagana la soomi karin maxaa yeele wuxuu yidhi waa cunid iyo cabid damaashaad in la cuno in la cabaa loogu talagalay xalaasha ilahay dayibaadkiisa soon maya an sacd bn abi waqaasin qaal wuxuu hi amaranii waxa i amray rasuululahi sal lay wslam rasuulku wuxuu i amray an unaadiya inaan dhawaaqo ayaama minan maalmaha minan la joogo waa saddexdii beriye inaan ku dhawaaqo innahaa ayadu ayaamu aklin wa shurbin waa cabitaan iyo cunitaan maalmahood walaa sawma soomna ma ahaanin fiiha dhexdeeda lama soomi karooy weysiiska inaan dadka la dhex maro yacnii wuxuu ka wadaa ayaama tashriiq rawahu axmed baa wariyey waxaana ku jira nin la yidhahdo muxamed ibn abi xumayd oo daciifa ku jira laakiin xadiidku waa saxiix liqayrihi matnigu waa sax laakiin sanadka daciif وcan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam naha wuxuu reebay can sawmi hamsati ayaamin shan beri soomidooduu reebay fi sanati sanadka dhexdiisa sanadka shan in laga sooma nebigu waa reebay ymlfiri maalinta la afuran ramadaan laga afuro waa ciidi wa ymanaxri maalinta xoolaha la qalaya ciida carafa wa aaai ayaami tashriiq maalmaha tashriiqa ee saddexda rawaab daaraqutni baa wariyey isagana sanadkiisu waa daciif muxamed ibni khaalidin axaan nin layidhahda ku jira waa isaga sanadku waa daciif laakiin xadiidka matnigiisu axaadiista hore u marhaati kacaysa inaan la soomi karin shantaa beriba ayb an caaisha radi allahu tacaala canha wabni cumara caaisha ah, waxaa laga warinaya ibnu cumar qaalaa inay yidhaahdeen lam yurakhis muusan idmin oo ma ruqsaynin fii ayaami lam yurakhas ah, saasaa idin qoran lam yurakhas lama ruqsaynin oo lama idmin fii ayaami tashriiqi maalmaha hilbawadhashada an yusamna in la soomo lama ruqsaynin oo lama idmin ilaa liman cid mooye lam yajid aan helin alhadya xoolihii uu gawrici lahaa ciddii aan helin mooye rawahu lbukhaari baa weli oo kaasi waa muxuu ahay soomi karaa wey xadiidka caaisha ibni cumar daahirkiisu waa inuu mawquuf yahay laakiin xukmu rafci buu leeyaho lam yurakhas lama ruqsaynin oo yaa ruqsada iska leh ruqsayaa iska leh oo shay ruqsayn kara soo shaarica uun maa saas way marka lam yurakhastaasaa laga fahmayaa inay ka wadaan nebigu ma ruqsaynin ayb walahu waxaa u sugnaaday bukhaari canhumaa labadoodana uu ka warinaya caaisha ibni cumar weeye annahumaa labadoodu qaalaa inay yidhaahdeen alsiyaamu soonkii liman ciddii tamataca bilcumrati lilxaj ruuxii cumrada xajka ugu tamatuca ayuu soonku u sugnaaday asiyaamu soon oo liman cid u sugnaaday tamataca bilcumrati ila alxaj ilaa yowmi carafatuu ahaaday ilaa wuxuu soomayaa maalinta carafa manaa waxaa laga wadaa xajkaad gudanaysa baa tamatuc ahaa oo intaad cumro gudatay ood ka xalaalowday baad xajkiina ku darsatay ama meahee tamatuca waxaa soo gelaya waan u tegi doonnaa kitaabulxaj baa inugu soo dhow eh, qiraankuna waa la mid oo xaj iyo cumra acmaashoodii aad isdhex gashatay ruuxa noocaasoo kalea mutamati la yidhahda mutamatica saasoo kale u xajiyey ugu yaraan hal neefa inuu qalaa laga rabaa ah, faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ruuxii xoolihii uu qali lahaa maxaa laga rabaa faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin fi lxaji wa sabcatin ida rajactum ruuxii neefkuu qali lahaa waayo u waaya waa inuu toban beri soomo saddex beri intuu joogo xajka soomo toddoba berina markuu waddankiisa ku noqdo soomo ayib saddexda beri ruuxii hadyigii uu qali lahaa waayey ee laga rabay saddex beri inuu ku soomo xaramka ayaa wuxuu soomi karaa bisha carafa markay dhalato ilaa maalinka sagaalaad wuu soomi karaa saddexdii beri yacni xajkiiba iyadoon la gudagelinba sooma cumradii baad gudatay xajkii baad sugaysaa intaad xajka sugayso saddexdii beri waad sii soomi kartaa maxay tihi marka ilaa yowmi carafata wuu soomi karaa haddaadan soomin oo xajkii kugu soo galay marka bisha maalmaheedii hore maadan soomin maalinkii sideed baa la soo gaara xajkii baa loo dhaqaaqay maalmihiina maadan soomin weli maxaa la samaynaa marka fain lam yajid hadduusan helin hadiyan hadduusan hadyi helin oo walam yasum uusan soomin maalmihii hore ee xajka ka horreeyey bisha dhexeedana usan soomin saama marka wuxuu soomayaa ayaama minan saddexda beri ee marka mina la joogo oo kooyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddex iyo tobnaadku markaa sidaa xadiisku masalada u dhigay oo ruuxa mutamatica ee hadyiga waayay bisha maalmaheeda horena aan soomin saddexdii beri in loo ogol yahay maalmaha ayaamu tashriiqa inuu isagu soomi karo keligii in loo ogol yahay ummadda inteeda kalena aan loo ogolayn sidaa xadiisku ku tusayo ayaa waxaa qaba aa'ifa min ahli ilcilmi oo uu ka mid yahay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah fii qawlin waana sida raajixa wey xadiiku siduu ku tusay halkaa qoloon baa loo ogolaya laakiin ummadda inteeda kale maalmaha ayaamu tashriiqa waa maalmo ciid ah akli iyo shurbi iyo dikrilaahi wa iyagu ma soomi karaan laakiin halkaa qolaa loo ogolaya soomi karays hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm